slى اllah وsلم عlى رasuulihi الأmiن وعlى آlih وaصxaabihi أجmaعيn وman تaبعahم بإحsاn ilى yوم الdيn amا baعd waxaan ku jirnay abwaab الزakاة waxaanan soo gaarnay halkuu yihi baabu زakاaةi الnaabiti waxyaabaha dhulka ka soo baxa ee bini aadamku ay beertaan miraha usoo go-aya zakada laga bixinayo ayuu baabkani ku yahay baabkan laba eray baynu arki doonaa zakaatu simaarna ama zarcina waxyaabay kaga duwanaan doontaa insha allahu tacaala ayuu tilmaami doono mualifku simaar iyo zarc labada eray baa inugu soo noqnoqon doona waxayna kala leeyihiin laba macno haddii midhahan la beertay marka midhaha la goosto aanu geed soo hadhayn oo isagana geedkii midhaha laga goostay isagana markaa uu dhimanayo sida beerta caadiga een beeranno de marka midhaha ay soo saartay laga goosto balkeeda waa la daaqaa waxna waa geedo miro dhaliya miraha laga goosto kuwo kala dhaliya sida geedaha aynu ka naqaana timirta canabka mm, cambaha liinta geedaha lamidka ah haddaba geed kasta oo lafihiisu haraan mirana dhaliyo marba intuu dhala laga goosto waxaa laga goosanayaa alhimaar baa la yidhaahdaa beerihiisana waxaa lagu magacaa ereyga albustaan haddaad maqato haddaba kana lahu bustaanu waa geedo miro dhala laga goosto iyaguna sii jira sida geedahan waaweyn waxalaala wixii intay laga doonto sida gelaydeni iyo bariiski iyo qamajidi iyo waxa lamidka ah inta la beeroo la goosta geedku qalalayo kadibna wax awsiya wax la cuna noqdoo dhimanaya ama la iibsada ama wax lagu dhisto isagana zarci baa la yidhaahdaa marka labada macno azarcu wathimaar iyo haddii la zakaatu zarci wathimaari ama baycu zarci wathimaari haddii la yidhaahdo labadaasaa loo kala jeedaa marka wuxuu yihi laa tajibu zakaatu zakadu ma waajibto fi zarci miraha la beerto ilaa fii maa yuqtaatu wax la quudaysan karoo kayd iyo raashin geli kara maahane oo min jinsi maa yastambituhu waxa ay beertaan ay dhashadaan oo kaleetaa alaadamiyuuna aadamiga oo wayaybasu ingaga wayudakaru la kaydiyo ka xinطatin wa shaciirin waa qamandidii iyo heeddii oo kaleeto wa duratin galaydii wa urzin bariiskii wa cadasin misirkii wa ximmisin ama xumusin waa miro kaleo isagala kuuskuusan oo marna la shiido oo sida mushaalid oo kale laga dhigto marna sida fuulkayoo kaleetiya inta la kariyo wax lagu cuno waa baqila baqilaaga waxay u yaqaanaan qayb digirta ka mid a ah. marna waxaan ugu leeyahay bazilla haddaba saa darteedba waxay kuleeyihiin baqilaagu waxyaabaha digirta waaweyn weeye sida maharagwada ama qaybtan kale ay carabtu yidhahdaan faasuliyada innaga faasuuliye iyo digir iyo maharagwiyo ilooma kala duwanaa digirta waaweyne maharagwada fuulka la yihaahdo iyo tan faasuuliyada ay yidhaahdaan faasuuliyada inagu waxaynu aragnaa iyadoo gasac ku jirta waxoogay suuga cad ama guduudanna leh oo intii ama dab lagu kululeysta ama iyadoo iska qabowba rootiga iyo wax lagu cunaan naqaanaa midhaheeduna digirti yaryarayd u egyahay taana faasuuliya bay yidhahdaan wayna cadcaddahay inteeda badan wajulbanin digirtii aan naqiinay weeye tan xuug ah ee cagaaran ee waxoogay ku jira intii laga jeexo ay kasoo daadanayso taasa anagu digir u naqaanaa soomaa taasa waxaa la yidhahdaa julbanin waxaa kaloo loo yaqaanaa bazilla bazilla iyo julban labadaba inaga digirteena yaryarayde inti la beero qubka dheer lahayd ee dhowrka xaba ku jireen inti laga jeexa laga daadinayay taasaa julbanin la yidhaahdaa wa calasin waa nooc qamadida kamid aho qubkeedana lagu dhigo yemanna aada uga baxda waxyaabahaas oo dhan cillada midaysa ama wasfiga mideeyaay waa wax la kaydiyo oo la qallajiyo oo aadamuhu beertaan oo quud iyo raashin a noqda waxay yidhahdeen intan waa laba qaybood qaybna naskaa sheegay qaybna waa looga qiyaastay amaa inta nasku ku sugan tahay waa xintada iyo shaciirka labadaasa cuntooyinkan zarciga ka sugan simaartana cinabka iyo zabiibka ka zabiibka iyo timirtaa ka sugan walidaalika xadiidkii imaamu tabraan iyo xaakim iyo bayhaqay wariyeen ee nabigu alay slam ka ka hadlaya markuu nabigu abu muuse iyo mucaad yaman u diray zakaadkana uu ka hadlayabu wuxuu ku yihi laa ta'khudi sadaqa ilaa min hadihi اarbaca afartan waxaan ahayn zakaha ka qaadina ashaciiri wاlxinطati wاtamri wاzabiib afartaa keliya ka qaadi kartana labana zarac yahay labana timaaray yihiin laakiin fuqahadu waxay yidhahdeen axkaamta la waxalaanay wixii qamadii ay qaadatay de beriiskuna waa qaadanayaa qaarna waxay dhahay min jinsi alxintati washaciri buu kamid yahay isaga iyo calas iyo wixii lamida ah. isku soo ururiyo raashin kas wax kasta oo raashin asaasi noqda aadamuhuna ay beertaan inta la qallajiyo kayd iyo bakaar iyo waktina geli kara kaasay zakadu ka waajibtaa ama nasran ama qiyaasan labadaa mid jooga waa jirtaa walaa tajibu maj waajibta fi imaari miraha geedaha jiraya ka baxana ilaa fi ruabi wlcinabi ruab iyo cinabku waa timirtu iyo zabiibku markay qoyan yihiin ilan timirtu heerar badan bay martaa marka hore ubax bay martaa marka dambana iyo caruur bay martaa marka saddexaadna balxi bay isu bedashaa marka afraadna ruqa bay noqotaa marka shanaadna timir bay isu gadoontaa markay si fiican u bislaato kuwaana labadaas waana miro qallajin iyo la geli kara cuntana noqon kara iyaga laftooda halkaa waxaa ku baxaya kow waxayna aadama beeranin laba waxaan isagu raashin noqon karin oo khudaar iyo wax ku macaanaysi iyo cunto kabitaana saddex waxaa ka baxaya wixii raashin noqon kara intuu qoyan yahay laakiin qalajin iyo kayd aan gelin saa darteed wuxuu yihi walaa tajibu ma waajibto fi lkhudrawaati iyo khudradda kuma waajibto innaga khudrad markaan leenahay kudaar waa eraygii carabiga ahaay oo daadkii aan kari weynay wey walal abaaziiri waxyaabaha cuntada lagu wanaajiyo ama dhadhankeeda ama carabteeda ee hadda bahaaraadka la yidhaahdo ama waxyaabaha cuntada innaga lagu wanaajiyo o dhan miyaan leenahay magac midaya cuntada qaar carabteeday khudaarta wanaajisaa qaar dhadhankeeday wanaajisaa qaar qaabkay u karsamaysa iyo isqabsashadeeday wanaajisaa qaar dhanaan bay keentaa qaar macaan bay leedahay qaar dhadhamo kala duwan bay keentaa magac mideeya innaga ma jiraan malaha soo ma iyaga waxaa la yidhahdaa haddana markii meelaha cuntada waxyaabaha lagu wanaajiye aad ka gadanayso haddana bahaaraat baa la yidhahdaa oo xataa waxaa soo gelaya bahaaraadkan uruudeeni iyo sacfaraankii iyo ilaan cuntada qaarba wax lagaga daraayo marka walal abaziri waxyaabaha cuntada lagu wanaajiye oo dhan iyagana seke laguma laha mila alkamuuni wاlkasbarati kamuuntu waa midho yaryar oo uun fartaa nuskeeda le-eg waa cagaar aan aada ahayn laakiin markuu qallalo adkaada baracad cadna yeesha soomaali kuma aqaan laakiin de carabta isagoo qallalay oo koobooyi ku jirana waa la iibiyaa meelaha saydaliyaadka caafimaadka iyo cashaabta ay ku daweeyaanna dhirba waa lagu daweyn la yihaahdana wax badan buu ka taraa ba yihahdaan haddana dadka aada waxaaba loogu taliyaa qofkii waxoogay cayilane jirkiisa xaydhiya suwagu ku badan yahay waxyaabaha inuu isticmaalo lagula taliye wasanka khafiifiya iyagoon dhibaato kale ugeysanin bay kamid tahay aswaaqna baa lagu gadaa lakin soomaali kuma aqaan walkasbarati kasbarada hadda waxay u yaqaanaan carabta qusbur bay yidhaahdaan inaguna magacaan kasbarada ka fogeyn baa idhahnaa ka kabsar caleen mataqaana kabsar iyo kasb kasbara iyo qusbur uniyadii oo waxoogayna laaxiye wey ila inagu ma lihin zayda xarafka la yidhaahdo luqadeena kamid maaha waxna weliga waa isdaba marinaaba hebel waa ta tacbaan iyo tabcaan wey tabcaan iyo tacbaan bad iyo caynka aan kala hormarinay oo kaleeta wlkasbarati iyo kabsar caleenteeda kabsar caleentuna de cuntada dhadhankeediya lagu wanaajiyaa iyo carabteeda baa lagu wanaajiyaa kabsar caleentuna dadka qaar baa laga yaabaa inaynan aqoonin qaar baa soomaalida waan isticmaali jiray kabsar caleenta geel loo isticmaalaba markii subaga xoolaha la shiilayo markii subaga la shiilayo caleenta lagu dari jiray maxaa la dihi jiray ya ya reexaan riirana waa la yidhahdaa reexaanna waa la yidhahdaa geedkaasna nooc geedaha dhirta wax lagu wanaajiya wey waxyaabaha iyo khudradan la cuno waxaa meesha ka baxay marka zakani ay ku waajibtay simaarta marka la yidhahda moossaka kuma waajibto way cunto asaasi xataa hadduu noqon lahaa oo waa la kariyaaye wax la qallajiyo kayd gala ma noqon karo waxaa ka baxaya meesha cambihii maanta waa laga yaabaa inuu wax ku taro laakiin wax kayd iyo qalajis ma galo waxaa meesha ka baxaya qarihii iyo waxyaabaha lamidka aha dhinac kale waxaa ka baxaya wax la qallajiyo kayd gala laakiin cunto aan ahayn sida liintii midhaheedi iyo wixii lamidka ah sax liinta waa la qallajin karaa iyadoo la qalajiyeyna waaba la dhoofiyaa waa la isticmaalaayo wax badan bay dunida tartaan laakiin leen cunto maaha waxyaabaha cuntada lagu dhandhanaanay iyo wax kala maahane raashin maaha mirayaashii kale oo dhan wax kasta oon kayd gelin cuntana noqon karin labada aan isku darsanin wuxuu ku leeyahay saka kama waajibto hadda ma caawo wuxuuna geeyey soo maaha suuqii baan tagna caawa suuqa khudaartaan ka adeegeynaa iyo meesha raashinka ayib nabigana alayh salaatu wasalaam xadiis mursal ah oo dacfigiisu irsaal keliya yahi baa laga wariyey inuu yihi laysa fi lkhudrawaati sadaqa khudaar zaka kama waajibto laakiin fuqahada qayb baa waxay qabaan min jinsi maali khud min amwaalihim bay kamid yihiin waxaan oo dhan oo zakaa lagaa rabaa xalena waxaan soo maray digaaga ilaah dhowr kun oo digaagaba aada yeelatide in aan haddaan ganacsi ahayn zake ka waajibin xayawaanaadka nafleyda zakada ka waajibta una ku jirin faman incaqada qofkay gunsantay isugu timaada fii mulkihi milkigiisa nisaabu xabdin miro nisaabkii aw badaa ama ay soo daahirto salaaxu nisaabi ruabin aw cinabin cinabkii ama ruabkii bisaylkiisii uu soo muuqday isagoo milkigiisa ku jira lazimat zakaatu waa waajib ilaa falaa hadii kalese maya waxaan leenahay athimaaru cinabkii iyo ruqabkii waa markay qoyanaayeen oo cinabka laftiisu markuu adkaadee bislaado zabiib buu isu bedelaa walxabuna waa mirayaashii mirihii geedka markuu saaran yahay labada midkay dooni ha noqdaane zakadu goorma wujuubkeedu uu yeeshaa oo wujuubkeeda la gaaraa mirahuna markuu adkaado oo zarciga iyo xubuubta ka soo baxaysa kuwan kalena astaamihii bisaylku uu soo baxo waana masalada nabigeenu alay salaam kaga hadlay baabu bayci khimaari markuu ka hadlayay iyo zarciga ma goorma la gadi karaa oo la mamnuucay in la gado mirihii beeraha ka baxayay xataa yashtadda ilaa uu yar adkaado kii geedka weyn ka baxayee timirtiiyo cinabkiiyo lamid ahaana ilaa ay cinaabadii bisaylka ka soo baxdo say ku soo baxdaa baa la yidhi nabiga markuu wuxuu yihi xataa tazhuwa ilaa ay bisayl muujiso qiila yaa rasuul lahi wamaa tazhu tazhu maxaad uga jeedaa qaala wuxuu yihi tashtaadu taswaadu aw taxmaaru guduud baa soo gelaya ama madow baa soo gelaya labadaas waa inuu guduudkii iyo madowgii midhaha ku bilowdo ciladiiyo sababta halka axkaamta loogu xiray nabigaa tilmaamay sal allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi watadhab alcaahatu musiibada iyo xan cudurada ku dhacee midhaha dila ilaa ay dhaafaan miraha ama xubuubtaahay hadduu adayg gaaro ama adaygiisu bilowdo waxyaabaha ama dabaylaha ama cudurada fudfudud ee ku dhaca ee wada damiyee baabi'iya waa dhaafay haddii simaartii cinabkii iyo timirtii guduud iyo madow bilaabaanna sida qaalibka ah amraad iyo cudurada beeraha iyo midhaha ku dhaca way gudbeen oo way dhaafeen halkaasay axkaamtu ka dhalan saas darteed markii xubinahaaga iyo beertaadu halkaa ay gaaraan baa wareegtada dawladda iyo wasaaradda beeraha ka socota beeraha taqaanee zakada qaada baa ku iman beertaada waa la qiimay waxay soo wado midhahay soo wado inta uu yahay haddii nisaabkii zakada uu gaaro markaasay kugu waajibi una faahfaahin doonaan waniaabu nisaabka ay zaka ku gashana an yabluqa waa inuu gaaro jaafan isagoo ingegay marka qoyaanka iyo dhacaanku ka dhamaado miraha bislaabo salban oo adag khaalisan min alqishri qubkiina laga nadiifiyoon qub la soconin iyo watibni waagadi khamsata awsuqin shan wusqi waa inuu gaara wa huwa alfun kun wa sittu miati ritlin lix boqol oo rogol weeye baqdaadiyatin ah adugu waxaa la yihi khamsata awsuqin wey shan wusqi wusqigii sibtuuna saacan lixdan suus wey suuskii laba kiilo iyo bar wey haddaba laba kiilo iyo bar waxaad ku dhufataa lixdan boqol iyo konton wey waayo lixdankii laba haddaad ku dhufata waa boqol iyo labaatan soo ma lixdankii nus ku dhufo waa soddon sodon lagu daray boqol iyo labaatan waa imisa boqol iyo konton halkii uu boqol iyo konton kilo garam buu noqday shan ku dhufo toddoba boqol iyo konton soo ma toddoba boqol iyo konton kilo garam wey innaga miisaankeena hadda sidaasayna ku timid suuska hadda saaca maxaa zakaatulfitriga ku bixisaa soo hadda laba kiliya bar lama dho waa halkii suus wusqigii waa lixdan waana shan shan lixdan lagu dhuftay waxaa weeye saddex boqol oo suus wey saddex boqol haddaa laba iyo bar ku dhufatana toddoba boqol iyo kontan kilo gramkii bay tegi walidaalika alfu wasilsitumiratrin waa xilligoodii innaga waxaan leenahay khamsata usuqin waxay u dhigantaa toddoba boqol iyo kontan kilo gram bay udhigantaa faafa toddoba boqol iyo kontanka kilo gram unbaa shan wustay u qaybin midkiiba boqol iyo konton buu iman lixdan suus baad u qaybin kiiba laba iyo kiliya bar buu iman laba kiliya bar baad uqaybin boqol iyo kontonka lixdan suus bay soo bixi wahakada sidaan xisaabta ku wadi ila alurza waalcarasa labadaa marka laga reebo wahuwa caraskuna sinfun waa nooc min alxinطati qamandida kamida yudakaru la kaydiyo maca qishrihi qubkiisaa lagu kaydiyaa oo qubka lagama saaro haddii laga saara way xumaataa saa darteed miisaankeedu dhihi mayna khamsatu awsuqin iyo toddoba boqol iyo konton kilogram ma dhahayno maadaama qubkeeda in laga saaro ayna suuragal ahayno ay durbo xumaanayso qubkiina lala dhigayo zakana laga rabo iyada miisaanka u laban laab oo meeshii laga rabay khamsata awsuqin cashrata awsuqin ka dhig wixii cashrata awsuqin kun iyo shan boqol oo kiilogaraam gaara oo caladka ah baa zaka laga qaadi sababta caladka saa loo yihi qubkii baa laba dhigayaa qubkiina miisaankii waa dhow gelayaa qubkana markay fiirfiiriyeen fuqahadeenu miraha gudaha ku jira iyo qubkan lala aasayo lala dhigayaay waxba miisaanka ma kala duwana ma kala badna waxba beriiska maxaasaa loo yihi beriisku waa fudud yahay bay qaar yidhaahdeen beriiska isaga laftiisu waxaa la dhigaa isagoo qubkii iyo qashrigii laga saaray qaar ba waxay yidhahdeen beriisku waa fudud yahay maadaama uu fudud yahay in beriiskii iyo gelaydii isku kiilo laga dhigo sax ma aha yidhaahdeen waayo gelayd sooma cusba beriiskana waa ka fudud yahay gelayda marka saas darteed ba waxay yidhaahdeen isaga cashratu awsuqin baan ka dhigaynaa waa iska ijtihaad qiyaas walaa takruju akaa tukhraju zakaatu sakada laga bixin maaya fi lxabbi miraha beeraha ilaa bacda tasfiyati markii la nadiifiye kadib maahane walaa fi samarati midhaha geedaha waaweyn ka yimidna ilaa bacda aljafaafi markuu qalalo kadib baa zakada la bixinaya laba arimood kaaga iska darmin goormay kugu waajibtay markii bisaylku soo muuqda wey goormaad bixinaysaa markay bislaadaan kadib weye ee la kala maro qadarkaad bixinaysa goormaa rasmigiisa la ogaanayaa wax lagu qiimeynayo waa markii qishriga iyo qubkaa ka saarto wa tudamu hal mas'alu haddaba ku daraya kale beertu sanadkii gugana waa la beertaa dayrtana waa la beeraa wakti gaabanna way ku go'daa ma marba beerta aan beertay iisoo go go'daa la fiirin iyo beer walba gaarkeeda sida sanadka gudihiisa wixii aan beer tabcado wixii kasoo go-oo dhan baa la isugu kaydari waa beertii geedaha iyaguna la maashado ee cinabkii iyo timirtii a kuwii kale waxaaba la yidhi sake kama waajibta sida yaanyadii iyo wixii lamidka ahaa idinku ma aragteen geeda dhirta maanta intaan beerta galno ama wixii midho ahaa ka dhamaynayno berina iyadoo buuxdo bisilaan u imanayno subixi oo waagii beryaba waynu kallihi waynu ka soo dhamayn caawa intaan hurudneen maqannahay bay midho dhali oo u bislaan hadda khudaartaa la dhuufinaya aragteen kimikan iyo qasab baa lagaga keenaa walidaalika nafcadeeda iyo caafimaadkeeda sida khudaartii abiiciga ahayd ma aha dabada yurub waxaan ku arki jiray markaad meelaha khudaarta laga gata timaado waxaa lagu dhihi matan beertan hadda la beertaa lataa mise mise sida dabiica u baxday oon kimika iyo waxba lagu beerin tan dabiiciga u baxday saddex jibaal weeye qiimuhu tan haddii boqol shan lagaasiiyo tan saddex boqol baa kiilada lagaasiiyo maxaa yeelay wakti dheerna way qaadatay oo zaman dheer bay mashquulisay manaafic iyo fawaaid badan oon tan lahaynna waa leedahay tan sawmaha waa la buufino geedkiisaanu u daadin sida digaaggii laba maalmood ka hor dhashayba isagood moodo inuu lix bilood joogay oo inta wax lagu buufiyey kiibikaa isagoo buuran aad u iman laba maalmood saddex maalmood kadib marka cuduradan dadka ku wada dhacaya kudaartii iyo hilibkii iyo kimikay ku wada baranayaan waxaa kimika loogu buufinayo shilan ganacsi soo looga soo saaro oo loo gaarsiiye meelaha sabryaska loo soo gaarsiiye dadka dalbanaya loogu tarsamayo baa wixiiba wada jiriya cudur noqdeen laakiin adiga waxaa lagu yihi watudamu waa la dumayaa samarat lcaami lwaaxidi hal sana gudaheed mirihii ka soo baxa geedaha waaweyn bacduhaa ilaa bacdin qaarkeed qaarka kalaa lagu darayaa fi takmiil nisaabi nisaabka dhamaystirkiisa xilli kala duwan iyo beero kala duwan hadday kaaga soo go-aan waa la isugu kaadari xataa law alaca albacdu qaarkood haddii uu soo baxo ubaxyo miro dhaliyo bacda jadaadi lbacdi qaarka kale marka la gooyo mirihii laga goosto waa likhtilaafi nawci noociisa kala duwan aw baladihi ama meesha iyo magaalada iyo tuuladu ku yaallaa kala duwan walxaal alcaamu waaxidun sanadkuna hal mid yahay waljinsu waaxidun jinsiguna isku mid yaho ama ruqab wada yahay ama cinab wada yahay damahu ilayhi waa u dumayaa qeyba qeybta kale fii takmiili nisaabi nisaabka dhamaystirkiisa wixii mira kuu soo baxay geeda waaweyn ahaa intay isku noocaaba waad isku dari wixii timiraya cinab ah waad raacin sanadka gudihiisa wakti kala duwan beero kala duwan magaalooyin kala duwan xataa hadday kasoo baxaan wa yudamu waa la dumayaa sidoo kale anwaacu zarci beertii miraha soo saaraysay ee la goosanayee naqinay bacdahu ilaa bacd fi nisaabi nisaabka waa la ysku dari in itafaqa hadii uu iswaafaqo xasaaduhu waa goosashadooda fii caamin waaxidin hal sanad sanadkaa gudihiisa gu iyo kayr iyo waxay dooni ha noqoto ama matoor ha kuu saaraada iyo keliyaal ha ku qodnaadaan sanadkaa gudihiisa midhahaad beerato xilliyo kala duwanna kuu go-a waa la isugu kaadani buuli haddii nisaabka isku gaaraanna waad ka zaka bixin laakiin walaa tudamu tamaratu caamin sanadkan mirihii baxay aw zarcihi ama beertii baxday ilaa tamarati caamin aakhara sanad kale mirihii aw zarcihi ama beertiisa lagu dari maayo walaa cinabun cinabna lirutabin lagu dari maayo wa burun nooc qamadida kamida weeye qamadi weeye lishaciirin bahashii heeddaay lagu dari maayo waxaan qamadida iyo headda iyo beriiska iyo waa fasiila nooc waaxido iswada shabaho isu wada eg weye intaasi sanad sanad laguma daro xataa tii sanad hore aada goosatay hadday bakaar u taalo ama bakaar kuugu jirto tan sanadka cusub aad goosatay kii hore lagu dari maayo sida xoolaha nool iyo lacagtiia la ysugu daro beeraha la ysuguma daro sanad walba waa gaarkiisi iyo budo gaar utuma wey waa xisaab zakadeeda leh zakadeeda markii laga qaadee nisaab gaari iyo qadarkeeda waa la xirayaa xisaabtaas weligeed hadday taalo oo sanad walba bakaarada ku darmadaan oo wax bilyan isu dhigma ay noqoto zake labaad lagaama rabo xoolaha nool bay kaga duwanta hal mar baa zakada la bixiyaa oo ilaahay uu yihi waaatuu xaqahu yawma xasaadihi maalinkaad goosataan xaqeeda iska bixiya xaq damboo kudaba socod socon kadib maxaa igu waajibaya nisaab hadday xoolahaygii midhaha igii gaaraan ama ama beerta idii gaarto maxaa layga doonayaa uma alwaajibu waxaa waajibka kuwa inaad bixiso alcushru toban meelood meel wey boqol kiiba toban baad ka bixin in suqiya haddii la waraabiyo bilaa ma'uunatin kharash la-aan kalbatari roob iyo wanaxwi wax lamida ama roob cirkaa waraabiyey maxaa lamid noqon kara ama togagii iyo laagihii iyo webiyadii baa kusoo fatahay oo roob dusha kaga daayay ma jireen mid meel kale ka da biyihii baa ku fakaday haddii bilaash lagu waraabiyo oon wax kharasha kaaga bixin biyihii beerta waraabiyey cushur boqolkiiba toban baa lagaa rabaa haddaba toddoba boqol iyo kontanka kiilo toddobaatan iyo shan baa lagaa rabaa boqol kiiba toban marka la yidhaahdo waa toddobaatan iyo shan kiilaad bixin wa nisfu lcushri cushurkaa nuskii boqolkiiba shan ah in suuqiya hadii lagu waraabiyo bima-uunatin kharash ka siyaaqatin xoolo gaadiid lagu waraabiyey iyo wanaxwiha wixii lamida weeye sida matooradii haddii matoor ku rakibnaa ama gaadiid aada ku waraabinaysay oo kharash iyo dhib iyo daal iyo culayskaasi kaa galay biyihii ama biyahaba aada soo gadatay oo lacagi kaaga baxday kharashkaagii boqolkiiba tobankii lagaa qaadayay shanna waa lagaa qaaday shanna kharash xiris baa lagugu dayay nisfu lcushri in suqiya bimaunati wanaxwiha walqistu qaybteeda cadaalada ah in suqiya bihimaa labadaba hadii lagu waraabiyo haddii qayb ay roobkii iyo biyihii waraabiyeen qaybna adugu aada kharash iyo matoor iyo xoolo ku waraabisayna waa la qaybin boqolley baa loo qaybin hadday musmus ahaydna toddoba iyo bar baad bixin ilaan shanta waa lagaa daray nudkii kale lagu cafi lahaa baa nus nus noqday nusna beerta waxaa waraabiyey kharash nusna roob iyo biyaa waraabiyey kontankii shantii kalea la kala bari labiya bar bay noqon shantan iyadu waa qasab shanta kale ma lagu wada dayn mise qayb baa kuusoo noqon haddii ay kharash keliya ahaydna waa lagu wada dayn haddii qaybna kharash ahayd qaybna biyo bilaash ahaydna iyadaa boqoley loo qaybino hadda baasanteedka iyo nisbada inta ay ka noqoto baa lagaa qaadi inta kalena lagu dayn xisaabta qaarnay ubaahan tahay haddaba de ninkaan weligii ku dariya ka goolla barin aan loo dhigin geela isugu raacaya intuu kasoo degay minhaaj la kor istaajiyey oo qaybteeda boqolkeeda intaa isu gool la yidhaahdo inuu wareeraso xaq uma laha marka hala yaabina nin labaatan sana minhaaj akrisanaya oo aan fahmayni oo wuxuun ku dabagedisan yahay waayo wixii baa meelo badan xisaab iyo kala goy iyo isku daritaan iyo isku dhufashay tegi isagiina wixii ma garanayo su usoo wada marka inta lafada caadigaa markay noqoto waxaa la kala xisaabiyo baa wixii baa dabageliska ubixi dabageliska ubixi mataqaana xoolaha gaadiidka marka la raro xarig dabagelisaoo rarka hore usan udhicin gadaal uhayaa la rabaa kaa hadduu furto reedyadii madaxay ka fuushaa wax ma arko ninkan culayskii madaxuu ka fuuli waxba kala faham fahamkii baa ka duuli marka uma laa shaya fiihi kadib waxba damba laguma laha wain daama fii mulkihi siniina sanado badan ba hadday kayd iyo bakaar kugu taalo saka damboo mirihii mar haddaad bixisay lagaa raba ma jiro waatuu xaqahu yawma xasaadihi wey maalinkaad goosanaysaan miraha xaqeeda bixiya intaa kadibna waxba lagama rabo wayaxrumu ayib hal arrin baa timid marka beertii waa beeratay waana soo bislaatay waxaan nidhi xaqii bisaylku markuu soo buxo soo muuqdo baa xaqay kugu waajibayaan waxaana inoo iman doonta cid baa lagu soo diri qiimaysa oo qalinka ku joogtay intaasay beertani soo saaraysaa dad yaqaanoo khibrad lehna waa loo keeni oo la tajribeeyey taa way noo iman doontaa masalada kalena hal baa timid marka reerku raashin baa loo soo adeegi jiray beertiisiiba hadday bisayl bilowday inuu ka maarmo u baahan yahay banaan in looga soo adeego kadib reerkii xaggee la saarayaa reertaa la saarayaa waa la dubanayaa oo waa la huurinayaa baashi xasiidada ahayd ee haddaba banaankaad ka garataan baa ilmihii iyo caruurtii iyo reerki inta lagu soo daayo baa biyaha lagu cabayaa wax kalaba looma baanaba xataa qofka raba caloosha inuu bixiyo baashaa gelaydaa xilli la duto waxaa jiraya qaab loo dugo oo caano geeloo dambara inaad cabtay ka duwanayn calooshaadu si fiican ay u faaruqo ninku geela laysku bixiyo baa taqaanaane beertiiyo gelayda laysku bixiyona barta ninkaa noqon xilliga ay dhacaanka ku badan tahay caanaha leedahay eena yar adkaanin midhaheedii gelaydu way bixisay waana caano keliya midhaha gudihiisa markaa inta la gooyo haddaan aada loo dubinee dabka ololka lagu yar uumiyo xilligay caloosha bixisa wey marka waa lagu qarasbaxaa e beeralayda haddii intay kugu yimaadaan xilli kaliiloo roob daayay aada neef dhalay dambar intaad u listo uu caloosha baxo halkaa ceeb kasoo yargaarto adna marun baad u imanoo taa inta uu kuu dugo oo tariiq dheer ku saaro oo holashii lagu degay tarantaradii ka furo ba halkaa bahasha calooha kugu dhaqaado bal lagugu qaban sida taariikhaha dhici jirtay anadabinka lagu kala aarsado way marka daad meel safar tahay waxaa la hadaad socoto tahay caano gel iyo dambarna waa la iska ilaaliyaa gelayda sidaas caanaha loo la dubayna waa la iska ilaaliyaa haddii kale safartaadi iyo socodkaaga hawshi calaa kulli xaal waa iska sheeko kale qoyskiibaa waxaa la qabaa iyo xakameeyey oo beertiiba intaan goosasho la gaarin ayna ku kala kicin oo reer culus hadii la saaro beertiiba waaa waba lasuucun baa laga yaabaa ama dharbaax adag ay ku dhacdo wayaxrumu cala lmaaliki ninka xoolaha leh waxaa xaraam ka ah beerta leh an yaakula shayan inuu cuno oo min asamarati midhahaas a ah. aw yatasarafa fiiha ama uu ku takrifalo bibaycin wagayrihi gadid-iib iyo ayrkii qabla alkharsi intaan la qiyaasin waxa lagu yeelan doono intaan ciddii qiimeyn lahay ku imanin si loo ogaado beertaadu maxay noqon maxaase xaq lagugu leeyahay looma dhowaan karo beertii iyo bilihii labadaba haddii kale beer la qiimeyn lahaa baad afka kusii dhufan fain facala hadduu sameeyo damiirhu wuu dan dhabayaa waa xaq ku maqane qadarkii masaakiinta inaad dhowdaa lagaa doonayaa qiimayntii iyo qiyaastii waa la garanayaa halkaa waxay yidhahdaan fuqahada qaarkood axaadiis waxaa jirta dacfi ku jiro culammada qaarna ay taxsiininayaan nabigu dadka qiyaasaya markuu soo diro inuu dhihi jiray sulus ama rubucu daaya beerta markaad qiimaysaan saddex meelood meel ama afar meelood meel xisaabta ha ku darin oo ka gooya intaa waa inta beerta inta la waardiyeynaye biseylkeeda la sugayo lasii cuni lahaa ee dabka lasii saaran lahaa weeye inta isaga daaya fuqahada in badan oo kamidana ah saasay qabaan laakiin aada uma asixin xadiian wayudabu lilimaami ninka imaamka ah waxaa sunno oo wanaagsan an yabcata inuu soo diro khaarisan cadlan mid qiyaaso oo caadilah yakrusu simaar midhaha qiyaasa oo jaangooya beertan waxa ka soo baxaya nabigu alayh salaatu wasalaam waa kii nimankii reer yahuudeed ahaa khaybar markay muslimiintu kala wareegeen heshiis baa la galay beeraha iyo dhulka muslimiinta ale idinna waad beereysaanoo wixii idinkaa yaqaan nus iyo nus baan u kala leenahay wixii beerta ka soo baxa midhaha nusna idinkaa le nusna anagaa le markay beerta si fiican u midha saarto buu cabdullaahi bn rawaaxa soo diri jiray cabdillahi ibn rawaxa waa dhex maray waa dhex mara beertu afarta daraf iyo geedaheeda fiiriyaa ka istaagaa midhaha ay dhalisa iyo noociisi iyo tayadiisuu fiiriyaa dhag beerta intaasoo intaasoo kiilaa kasoo bixi buu leeyahy maalinkii dambe ay soo dacwoodeen oo dhaheen ninkani waa lagu gaboodfalaa markaasuu nabigu alay salaatu salaam wuxuu yihi dhegeysta laba mid doorka beerta sooma midha saarin soo lama qaybayninoo intaa weeye nuskaas aan idinka rabnaaleyn ma dhihin haddaad dood ka qabtaan soo wareejiya nuskiina annagaa idin tinayn hadhow eh, boqol kiilaa kasoo bixi kun kiilaa ka soo dhix hadii la yidhaahdo shan boqol idinkaana annaga hadhow shan boqol baan idinka rabnaa kanay noqotay iyo kanay ka baxday iyo ma naqaan haddaad dood ka qabtaan beerta mas-uuliyadeeda lagu soo wareejiya markay dhamaatana shantii boqol lagu imaado iyadoo kanay noqotay iyo meeshan ay ka baxday aan idinla haynin labadaa mid soo galaa la yidhi bes anaga haynana d markasaaday tahay marka hore nabigu waxooga yar riixdaan bay rabeen aan riixashadii soconaynin bay arkeen saa darteed nabigu cabdullaahi ibn rawax iyo rag buu diri jiray dadka beerta yaqaanana wax yar inay wax yar dheeraataa waa sideeda laakiin markay isha ku dhuftaan inta hegtar ay tahay inta layn ay tahay tayada midhaha ka soo baxay dhag dhag dhag dhag markaa waa qiyaasi karaan beertan intaasay noqonaysaa oo marka miraha lasoo goyo maadan arki jirin ee meel lagu ururiyo dad intay soo dul istaagaan soomaaliya oo yihahda intaasoo jawaabaya waa meesha yaala waa meesha yaala intaasoo jawaab noqon hadda sabuulkii bay ku jirtaabo weli lagama sifayn hadhow baa la sifayn aaliban intii iyo agagaarkeed ay noqon wa macnaahu kharsiga macnihiisu waxa weeye qiyaasta annahu yaduuru wuxuu ku dul wareegi xawla nakhlati tusaale ahaan geedihii timirtaa iyo beerteedii usaa ugu dul wareeg fayaqulu wuxuu dhihi fiihaa beertan waxaa ku yaala min arutabi kada wa kada intaa weeye rutabka ku yaalla oo kiilo waya'tii minhu min atamri timir waxay noqon doontaa kadaa intaas rutabku biyo badan baa ku jira hadhow markuu qalalo wuu shiiqayaa markuu adkaada dhacaan badan baa ka bixi miisaankii hoos buu isu dhimi haddii hadda hala miisaamo la yidhahdana inahaas weeye haddii halka uu ingego timir noqdana inahaasuu noqonaya wayudaminu lmaalika ninka boqor ninka xoolaha leh waxaa damaano dushiisa laga saarayaa qoortiisaa nasiiba fuqaraai fuqarada nasiibkoodii bixisaabihi intuu udhigmo fii dimatihi qoortiisa saaro waxa waa wixii nasiib ay fuqarada u yeeshaan marka la qiimeeyo intay tahay boqol kiiba toban baa lagu dhufanayaa intaasaa fuqarada usoo bixi intaas annago aniga kaa rabnaa wey beertan ama gad ama cun ama dayso ama ilaasho ama yarayso ama badso maalintaa waxa ka dambeeya waxa lagu leeyahay waa la yaqaan beerta siu doonahaya ha yeelo hadduu raba ciyaalkaa kusoo daayo baashu mararka qaarkood markay marayso waxaa laga yaabaa inaa iska qaban weydo de gaar ahaan wadanku markuu gaajo yahay somada maqal ninka fiidkii intuu beertii galeyda dhex fadhiistay oo ciyaalkiisii soo kaxeeyey oo beertii u dubay habeen cadday ahayde buu yihi ordaya galbada ceshaha kadib markay fii damba tahay isagaa bilaabay marka suu kol buu u noqonayey biyaha webiga ugu cabayey baa waagii beriyey ma oga markuu aad inu beriyey arotii waa soo tooseen shan qarkooda soo socdu maqlay isagana weliba ku mashquulsan yahay oo baashiba ku noq noqonayaa wuxuu u qaatay carruurta dhaxdeeda ay ka soo noqdeen ayna soo waseexan xaafadii gaarin warda noqda sexda maxaa isu noqonaysaa ninka xilibuu marayaa subax waagu beriyo iftiyo marayaa marka baasha haddaad rabto adigu fiidki intaad bilowdo waaga ugu berisaad ucunayso wixii lagu lahaa waa la yaqaan xaqa masaakiintana waa la yaqaan inta kale anaaxodo wayaqbalu maaliku dalika arrintaasu aqbalaya fayantaqilu xiina idin xilligaa laga bilaabo wuxuu u guurayaa xaqu fuqaraai fuqarada xaqeeda minhu min asamari wazarci beertii wuu ka guurayaa ilaa dimbatihi dushiisaa lagu yeelanayaa walahu bacda dalika intaa kadib wuxuu leeyahy atasarufu inuu xoolihii ku takrifaloo maamushuu leeyahay fain tarifa hadday dhimato markaa kadib biaafatin samaawiyatin aafa iyo cudur cirka kaga yimid oo min allahi ka yimid dabaylo iyo duufaanaa dhacay ayaxbaa ku degay musiibo uusan waxba ka qaban karin dab meelihii ka kacay burkaan baa ka dilaacday duufaanaa halaagay waxaan tabartiisa ahayn awoodiisa ka baxsan hadday ku dhacdaay saqaat canhu zakat saqatat izakaatu sakadii way ka dhacaysaa waxba laguma laha taa haddayna ku dhicin arxoolihii masaakiinta halkaa kena laleeyahay waxaana loo soo doonanayaa marka intay go-da beertu u kala sifeeyo baa loo iman isagoo la wata warqadii lagu qiyaasay iyo qadarka lagu leeyahay baa ka endhale qasabaa lagaga qaaday hadduu iswarwareejiyo uu nuuqnuuq yihahdo waa cuntay ama waad gaday waxaan kugu lahayna masaakiinta waa la yaqaani ama soo bixi ama ina aakidua wa shatra maalihi wey waxa dhan ba nus baan la kacaynaa boqol kiiba toban iska bixin weyne boqol kiiba konton ama boqol kiiba lixdan bay isu bedeli toban kii ah iyo konton ganaax boqol kiiba lixdan baan kaa qaadi joog hadii kale inta yartaa iska bixi baa la dhihi isna waa la xidi oo waa la galaa hadduu dagaalamana madaxa laga toogan sidii maanicu zakaadka loola dagaalami jiray waa loola dagaalamaya hadduu dhintana hadir weeye dhiigiisu ciddii kusaa ku dilana xaq ugu dalbanaysayna shahaadaiy waxbaa loo rajeynayaa halkaas caawa ku jirna wallah subxaana allah biamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk